وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين آمين آمين أما بعد أيها السادة الأعزاء هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك وبعد walaalayaal caawa waa habeen kale oo kamida habeenadii faraha badnaa ee khayrka iyo madrasadii khayrka madrasatu muxamed salى اllahu عalayhi wasalam cawa madrasadan nafsadeeda iyo nafsadiinuba waxay ku baraarujinaysaa in aynu badinno shay inoo keenaya sacaado adduunye iyo sacaado aakhiro barnaamijka caawa caadi ma aha waxaynu idaylkeen u baahan nahay walaalayaal sacaado adduunyo nolol wanaagsan ayaynu u baahan nahay irsaaq ayaynu u baahan nahay xalaal ah ubad ayaynu u baahannahay inuu ilaahayna siiyo saalixiin ah waxaynu u baahannahay beerihii inay noo baxaan webiyadeenu inay biyo keenaan dhulkeenii nabad iyo amni ayaynu u baahannahay xoog ayaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay amnigeenu inuu xoogaysto in uu xoogaysto dhaqaalaheennu siyaasaddeenu xoogaysato dowladdeenu xoogaysato waxaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay idaylkeen nolol wanaagsan adduun iyo aakhira ayaynu walaaliyaa u baahannahay caawa madrasada markaa waxay diirada noo saaraysaa oo ay noo ifinaysaa wadada ugu dhow wadada ugu fudud uguna dhow shortcut ee aynu ku gaari karno waxa oo dhan ina keena ina keena idaylkeen keena yar io keena weyn raggeena iyo iyo iyo dumarkeenna madaxdeena iyo shacabkeenna idaylkeen ina keena walaalayaal aynu gallo caawa madrasadan madrasatu muxamed sala allahu calayhi wasalam oo uu albaabkeedu ku qoran yahay istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara walaalayaal markaynu ka fogaanay madrasadan cilmiga madrasadan khayrka madrasatu muxamed sala allahu calayhi wasalam madrasada markaynu ka dheeraanay oo aynu ka fogaanay oo aynu halmaanay oo aanu u hanqaltaagnay madaarista faraha badan ee shayaadiinta oo ay macalimiinta ka yihiin saan idin soo sheegay shayaaiin linsi waaljinni markaanu madaaristaa gallay oo weliba aanu isugu geynay oo aanu ku bixinay xooggeenii iyo xoolaheenni iyo waktigeenii iyo caqligeenii wixii oo dhan aanu dul dhignayn ciqaabta ilaahay uuna saaray waad aragtaan siday noo gashay natiijadeedii waad aragtaan alla waa ku dhahayo waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka qofka ka jeesta dikrigayga ka jeestoo ka dheeraado madrasadayda ka fogaada wadadaydan toosan ee lagu helayo sacaado adduunye iyo sacaado aakhiro ee aad ka helaysaan baahidiinii oo dhan adduun iyo aakhiro markaad ka fogaateen waxa weeyaan in qofkii ka fogaada noloshiisa ayaanu ciriiri gelinaynaa amnigiisaanu ciriiri gelinaynaa dhaqaalihiisaanu ciriiri gelinaynaa maaragtay irsaaqdiisaanu ciriiri gelinaynaa noloshiisa asaasiyaadka oo dhan baanu ciriiri gelinaynaa aakhiro marka uu tagana isagoo indhoolaa ayaanu keenaynaa miyaynan ka fogaanin maanta ilaahay baanu ku dhaariyey miyaynan ka fogaanin in badan in badan in badan miyaynan ka fogaanin tacaaliimtii islaamka dhaqankii islaamka dastuurkii kitaabkii iyo madrasadii laynoo soo dejiyey miyaynaan ka fogaanin in badan oo dhalinyaradeena miyaanay ka fogaanin waynu baahan nahay walaalayaal wallahi waynu baahannahay maahin dad isku filan dad daciifa markii la abuurayey daciifnimo lagu abuuray ayaynu nahay irsaaq baynu u baahan nahay ubad baynu u baahan nahay waxaynu u baahan nahay xoolaynu u baahan nahay aynu ku tasarufno oo aynu isticmaalno oo aynu adeegsanno ayaanu u baahan nahay intaasoo dhan yaa bixiya dhalin yar ilahay baanu ku dhaariye yaa bixiya intaasoo dhan oo awood u leh oo khasnadihiisu ay ka buuxaan oo khasnadihiisu aanay maranin allah subxaanahu wa tacaala ina keena isagaa inoo dhawaaqaya oo ina dhahaya istakfiruu rabbakum soomaalay istakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil الsamaءa عalaykum midraara wayumdidkum bamwaali wabaniin wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara ilahay u laabta istikfaarta badiya tasbiixda badiya ilaahay isu bihin bihiya soomaaliyey markaa dabadeed qalbigiinii baa la hufayaa oo dhaqmaya oo dhoobadii iyo daxalkii iyo wixii madoobaabaa eber noqonaya qalbigiinii wuu ifayaa markaa qalbigiina wuxuu ku xirmayaa allah subxaanahu wa tacaala markaa dabadeed eeg ilaahay wuxuu soo daynayaa irsaaqdiisii albaabadiisii buu furayaa alle yursil الsamaaa calaykum midraara samadii buu ilaahay soo daynayaa awlaaddii buu ilaahay idin badinayaa awlaaddii xoolihii buu ilaahay idin badinayaa lacagtii ayuu ilaahay idin siinayaa markaa dabadeed webiyadii iyo beerihii iyo wixii oo dhan baa ilaahay dee burqinaya intaas maxaa keenay maxaa inaga hayay deeqda alle oo uu maanta noo furayo maxaa naga celinayey waxaa naga celinayey dembiga ayaa naga celinayey qalbigii ilaahay ku xirnaan lahaa ee waxaan oo dhan noo keeni lahaa qalbigiibaa waxaa degay ibliis baa degay dembi baa buuxiyey wuu daxalaystay qalbiyadeenoo dhan way wada madow yihiin walaalayaal luqmaan اlxakiim ayaa wiilkiisa ayuu waaninayaa maxaa waa wiilkii uu mas-uulka ka ahaa wuxuu doonayaa inuu mustaqbal fiican samaysto wuxuu doonayaa inuu adduunye cusub oo maaragtay dee xalaala inuu tacbuu doonayaa wuxuu leeyahay yaa bunay cawid lisaanaka allahuma غfir lii faina lilahi saacaati laa yuradu fiiha saa'il badi carabkaaga waxaad uga caado dhigtaa oo aada badisaa allaahuma kfir lii ilaahu dembigayga dhaaf wiilkiisii yaraa buu leeyahay waxaad badisaa oo daa'iman carabkaaga ha ka qoyanaado oo ku badi allahuma kfir lii ilaahu dembigayga dhaaf ilaahu dembigayga dhaaf ku dheh allahu akbar tacliimta fiican islaamka waalidka fiican siduu wiilkiisa u tababarayo eeg wuxuu leeyahay weliba sababta u badanaya u sheegayaa fa ina lilaahi saacaatin laa yuradu fiiha saa'il ilaahay wuxuu leeyahay saacado aanan qofka wax weydiiyaa lasoo celinaynin maxaa waa ilaahay afar iyo labaatanka saac saacado waxaa jira qofka aan la soo celinin markaa carabkaaga caado uga dhigtid saacad walba intaasoo jeer aad ducaysatid oo tasbiixdii ilaahay u laabatid waxaad ku aadaysaa un saacaddii ilaahay wax aqbalayay haye walaalayaal ummadeena waxay u baahan tahay inta wax haysata inta waa inta aanan wax haysanin laakiin dadkeena qaarku wax yar haystaa ama ilmo haysta awlaada ilaahay uu ku irsaaqay ama xoogo xoolaa ama beerihii u baxeen ama maaragtay wax yaroo amniya kuma raaxaystaan kuma raaxaystaan waxay u baahan yihiin wax yara ilaahay siiyey in ay ku raaxaystaan inay dareemaan macaankiisa inay dhadhamiyaan bay doonayaan waxaad arkaysaa dad badan oo tujaara oo lacaga hayst wax walba ilaahay u dhameeyey laakiin haddana aanan dhadhaminin hami iyo fikir iyo walaac iyo welwel stress iktiaab balaaya buxud habeenkii mmalmaledaan maxaa ugu wacan oo ay uladi la-yihiin way jiran yihiin cudur baa haya cudurkii waa kana ilaahay baa u dhawaaqaya madrasadaa waxay leedahay wa an istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh yumatickum mataacan xasana ilaa ajali musamaa ilaahay usoo laabta eeg madrasada kuwaana waxay ku waaninaysaa usoo laabta alle subxaanahu watacaala oo ilaahay isu bihin bihiya oo ilaahay u khushuuca oo carabkiina iyo qalbigiina haka qoyanaada tasbiixda iyo istikfaarta ilaahay usoo noqda ilaahay markaa wuxuu idin raaxaynaya maxay raaxo wanaagsan ilaah waktiga aada int cimrigiinu gaarayo intuu ilaahay doono xoolihiini baa laidinkugu raaxaynaya awlaaddiiniba qurtcayn laidinkaga dhigaya maaragtay xooggiiniba ilaahay idinkugu raaxaynaya wax walbo ilahay idinku irsaaqa waxaad dhadhaminaysaan macaankeedaad dhadhaminaysaan allahu akbar allahu akbar caaisha radia allahu canha ayaa iyana waxay leedahay tuuba war soo aha nolol wanaagsan addunya akhira waxaan rabno tuuba liman wajada fi صaxiifatihi istigfaara kahiira sacaado adduunyo iyo sacaado aakhira waxaa un helaya qofkii saxiifadiisa kitaabkiisa waa kitaabka laynaga qorayay malaaigtu qorayse kitaabkiisa ka helaa istikfaar fara badan iyo toobad fara badan war aynu toobad keenno aynu daa'iman caado ka dhigano inaynu toobad keenno teda kale waad aragtaan waddankeeni maanta sidau u baaba-san yahay adduunka sidaanu uga hararay jirkeeni dadkeeni waad aragtaan wada caata caato waa wada daciif ko amnigiini waa daciif siyaasadeeni waa daciif dhaqaalaheeni waa taag daran yahay wax walbo aynu haysano dhulkeeni webiyadeeni wax walbo aynu leenahay waa taag daran yihiin xoog baynu u baahan nahay quwaynu u baahan nahay in siyaasadeenu xoog yeelato awoodeenu eh, dawladeenu xoog yeelato amnigeenu xoog yeesho maaragtay eh, siyaasadii dhaqaalihii maamulkii wixii oo dhan inaga labsadeena xoogeena inayn xoog yeelano wixii oo dhan yaa laga helaa yaa qawi ah yaa bixiyo waxaasoo dhan allah subxaanahu watacaala isaga inoo yeeraya haddana mar kale waa fawaaid listigfaar waxaan ka hadlaya ogaada isagaa inoo yeeraya wuxuu leeyahay dad yahow khaasatan soomaaliy istakfiruu rabakum uma tuubuu ilayhi yursil الsamaaa calaykum midraara wayazidkum quwata ilaa quwatikum walaa tatawalow mujrimiin ilaahay u laabta toobadkeena oo daawo walbaa ma toobadkeen ba haa toobadkeenkaas wax walba sacaado adduunya sacaado aakhira taasuu ku xiran yahay istikfaarta alle wax walbaa ku xiran sacaado adduunya iyadaa keentaa tu aakhira iyadaa keentaa ilaahay u laabtaa samaduu soo daynayaan markaa dabadeed khayraadkii cirka naga jiray oo dhan khasnadihiisu ilaahay soo furayaa oo uu noo furayaa markaa dabadeed ilaahay wuxuu idin kordhinayaa xooggiinii hadduu noqdo xagga jir xagga siyaasa xagga dhaqaale xagga amni war xooggiinii ayuu xoog kale ilaahay idinkugu sii daraayaa dad quwad leh oo xoog leh oo la ixtiraamo oo dee maaragta muxtaramiinaad noqonaysaan allahu akbar wariyaa intaasoo faa'idaa laga helaa wallahi wax xoog badan iyo tacab badan iyo xoolo badana ma nooga baahna waa istikfaartaas un weeyaan eeg qataada ayaa wuxuu leeyahay radia allahu canhu ayaa wuxuu dhahayaa ina hada alqur'ana yadulukum calaa daa'ikum wa dawaa'ikum faama daa'ukum faاdunuub wa ama dawaa'ukum faاlistigfaar qur dastuurkan ya e, diintan islaamkan wuxuu idin barayaa oo uu idin caddaynayaa cudurkiina halka bushigiinu ka imanayo iyo halka daawada aad ka helaysaan cudurkiini iyo daawadiini labaduba waxay ku dhex jiraan kitaabka qur-aanka ah allahu akbar cudurkiina waa maxay wax ummadda ay la jiifto waa maxay la il daran tahay bukaan jiif iyo bukaan socod waa maxay waa maxay wax irsaaqda laynooga xiray amnigii laynooga xiray dhaqaalihii laynooga xiray waa maxay wax xooggeeni xiray wax ubadkii laynooga xiray wax sacaado adduunya laynooga xiray wax qalbiyadeenii madoobeeyey waa maxay cudurkana hayaa waa dembigeena weeyaan waa wax gacmaha aanu ku kasbannay daawadeennuna waa maxay istikfaarta weeyaan inaynu badino istikfaarta weeyaan oo toobada aan ilaahay usoo laabano daa'iman carabkeena iyo qalbigeena iyo inagoo dhanba inay inaga qoyan tahay oo ay inaga soo carfayso istikfaar iyo tasaabiix iyo ilaahay oo aanu u noqono walaalayaal saw ma ogid inteeda kale walaalayaal dhalinyaro madrasadan aan daa'iman idinkugu celcelinayo madrasatu muxamed sala allahu calayhi wasalam aasaasaheedii ugu horeeyey in uu ahaa xabiibkeenna sala allahu calayhi wasalam ku saliya xabiibkeen soo ma ogidiin intii uu dhex fadhiyey ee uu joogay ee uu dee diinta iyo hidaayada iyo nuurka uu fidinayay ilaahay isaga ayuu ku badbaadinayay ummadda oo dhan oo ummaddan ilaahay wuxuu diiday inuu halaago dhulka la gooyo duufaan ku halaago lagu dhawaaqo biyo maaragtaayo lagu shubo dhagxaan lala dhaco in yacni la cirib tiro ummadan oo cadaab ilaahay cirka uga soo dejiyo wuu diiday alle subxaanahu wa tacaala maadaama muxamed sala allahu calayhi wasalam uu dhex fadhiyo madrasadan laakiin waa bashar muxamed sala allahu alay slam waa ka la yihi inaka mayitun wainahum mayituun waad dhimanaysaa iyana way dhimanayaan waa la wada tegayaa edeelkan waynu wada tegaynaa moxamed wuu dhintay sala allahu calayhi wasalam xag alle ayuu u noqday yaa maanta ummadda lagu ilaalinayaa waxaa lagu ilaalinayaa oo uu nooga tegay istikfaartuu noo dhaafay oo uu dhex dhigay madrasadan khayriga ah walaalayaal allahu akbar in badanoo walaalaheena ah way ka qarsoon yihiin idinkaan idinla hadlaya isoo eegaya imike goorma idinkugu dambeysay inaad dhahdaan laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min alظaalimiin oo aad ku wardisaan inaad dhahdaan rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akطأna rabana walaa taxmil calayna isra kama xamaltahu calى اladiina min qablina rabana walaa tuxamilna ma laa طaaqata lana bih wacfu cana wاغfir lana warxamna anta mawlaana faاnsurna calى اlqowmi اlkaafiriin goorma idinkugu dambeysay waa ka ilaahay uu dhahayo waa ka ilaahay uu dhahayo subxaanahu wa tacaala wma kana allahu liyucadibahum waanta fiihim wma kana allahu mucadibahum wahum ystakfiruun ilaahay ma cadaabayo ummaddan inta aad dhex fadhidid oo aad madrasada u dhex fadhidid muxamedow sala allahu alayhi wasalam ya ma cadaabayo cadaab ciribtirana looma keenayo haddaad baxdidna lama cadaabayo waanu ilaalinaynaa waa ilaa iyo goorma inta ay istikfaarsanayaan ama la helayo qaar iyaga kamid oo istikfaartii gacanta ku haya carabka iyo qalbiga ku haya oo uu ka qoyan yahay oo maalin walbaba ilaahay u ooynaya marka istikfaartaas waa badbaada wayna haysaa marka eeg waxaa ilaahay nooga celinayaa istikfaartan wixii nagu iman lahaa balaayo nagu iman lahayd wax nagu soo socda shar noo iman lahayd bay naga celinaysaa istikfaarta taa waa la gartay tan maantana dhex taagan ee na dilootay ee aynu la jiifna ee guryaheenii dhex fadhida balaayadan cudurkan tan see looga badbaadayaa yaa naga qaadaya tan wartii nagu soo socotay hadday istikfaarta naga difaacaysa midana haysatee nagu dhegan taa yaa naga qaadaya oo naga bixinaya isla istikfaartaa naga bixinaysa haddana allahu akbar waad garanaysaan qisadii nabiy llaahi yunus calayhi wacalaa nabiyina asalaam markii badda lagu tuuray ee xuudka ama nibiriga uu laqay uurkiisa uu galay wuxuu dareemay hami hami aad buu u fikiray wuxuu gartay inuu ku dhacay dembi mugdiga dhexdiisa ayuu ilaahay uga dhawaaqay ya oo uu yihi laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min الظaalimiin mar allaale markuu ducada akriyey ilaahay waa ka uu dhahayo faاstajabnaa lahu fanajaynaahu min algam wakadalika nunji lmu'miniin allahu akbar deeqda ilaahay gacan furnaantiisa eega isaga waanu ka aqbalnay nabiy llaahi yunus calayhi salaam waanu ka aqbalnay oo waanu ka badbaadinay dhibkii hayay sidaasoo kale sidaanu u badbaadinay nabiy llaahi yunus wixii hayay aanu uga furfurnay aanu caafimaad u siinay ayaanu mu'miniintana u siinaynaa waa goorma waa haddii ay laazimaan oo ay daa'imaan istikfaarta iyo tasaabiixda iyo towbadda allahu akbar keliya marka maxaan dhibkan muxuu noo haystaa walaalayaal war waanu aragnaa cudurkii adduunyadii oo dhan baa holcayse ilaahay maan u cararna maan istikfaarta badino haddii daawadeenii layna siiyey oo laynoo caddeeyey bal daawadii layna baray laabta laynoo geliyey guryaheeni masaajidadeeni jidadka meel walba daawadeeni ay taallo muxuu noo sii hayaa maxaan u fiirsanaynaa cudurkan ya maan markiiba ilaahay barin oon daawada qaadana war daawada maxaan uga cararaynaa walaalayaal daawada hadduusan qaadan lahayn ka waran nabiy llaahi yunus calayhi salaam oo uusan laa ilaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiin tasaabiixda ama istikfaarta hadduusan la imaan lahayn halkaasuu ku juri lahaa ilaa qiyaami saaca allah dhahayo subxaanahu watacaala falowlaa anahu kana min almusabixiin lalabitha fii batnihi ilaa yawmi yubcathuun haddaanu tasaabixda haddaanu la imaan lahayn halkaasuu ku nagaan lahaa ilaa maalinka laysa soo saarayo haddaynaan u kicin ilaahay istikfaar la imaanin toobadda aynan jadiidinin tasaabiixda aynan badinin wallaahi waxa inahayaa way inahaynayaan ilaa aan ilaahay kala kulanno ilaa aan ka dhimano oo ajasheenu ay gasho way haynayaan wallah war ummadda aynu badbaadino ummadda aynu badbaadinno aynu khayrka u horseedno aynu gacmaha qabanno aynu soo jiidno waxa wanaagga ugu jira adduun iyo aakhira aynu tusno aynu ku dhiirino aynu u macayno walaalayaal eeg axadu saalixiin ayaa wuxuu leeyahay akhiruu min اlistigfaari fi buyuutikum wa calى mawaa'idikum wa fii طuruqaatikum wa fii majaalisikum wa fii aswaaqikum fainakum laa tadruuna mataa tanzilu اlmagfira badiya istigfaarta guryihiina jedadka markaad joogtaan markaad maraysaan markaad gudihiina joogtaan markaad eh, golayaashiina aad fadhidaan aad sheekeysanaysaan suuqyadiina markaad joogtaan xataa marka aad socotaan ee aad waxgadanaysaan ee suuqi wixii de aad beegeysaan aad kiilaynaysaan afka muxuu qabanayaa gacmaha haddaad wax ka qabanaysaan oo aad wax ka beegeysaan ama aad wax ku qabanaysaan ku shaqaynaysaan afka muxuu qabanayaa afka istikfaarta istikfaar gacmo lagama qabtay afkaa laga qabtaaye afka ka akriya guryihiina suuqyadiina golayaashiina jidadka maarata meel walbo aad joogtaan jooggiina iyo jiifkiina intuba xarakaadkiina iyo sakanaadkiina waxaad badisaan buu leeyahay saalixan waxaad badisaan istikfaarta iyo tasaabiixda way aan u badinaynaa fainakum laa tadruuna mataa tanzilu lmagfira ma garanaysaan idinku waktiga makfirada iyo raxmada iyo toobada iyo maaragtay dembi dhaafka iyo sakiinada iyo طumaniinada war markay soo degaysa naxariista ilaahay ma garanaysaan marun bay soo degaysaa afar iyo labaatanka saace garan maysaan si aad ugu aadaan joogiina iyo jiifkiinaba waxaad afkiina haka qoyanaada qalbigiina haka qoyanaada istikfaarta iyo tasaabiixda allahu akbar waana intaas ka badan maad aragteen walaalayaal teeda kale ogaada qalbigan ilaahay nagu karaameeyey ee uu xayawaanka nooga fadilay nooga duway qalbigan qalbigan madoobaaday qalbigan dembigu dembigu madoobeeyey qalbigan qalbigan kishka iyo xumaanta iyo xasadka aanu ku qarinay ka buuxinay qalbigan qalbigan waa kan nagu xereeya alle ogaada inta qurunkaas ay ku jiraanna wallaahi qalbigan inaanu ku xirmaynin alleh waxa ilaahay naga fogeeyey madrasadiisa naga fogeeyey islaamka naga fogeeyey waa qalbigii oo aanu xumaynay waa qalbigii oo aan daxalaynay waa qalbigii oo aan qurun iyo xasad aanu ka buuxinay qalbigan maxaa nadiifin karaaya maxaa qalbigii wanaagsanaa ee ilaahay waagaanu dhalanay nagu manaystay oo kale ka dhigi karaaya qalbigan maxaa alle ku xiri karaaya waa ka rasuulku dhahayo ataqwa haahunaa cabsida waa halkan halka ilaahay looga baqo waa halkan qalbigan maxaa ilaahay ku xiri karaya waxaa ku xiri karaya istikfaarta inaynu istikfaar badino tasaabiix badino toobada badino iyadaa dhaqayso cadaynaysa qalbiga soo ma ogid qalbigan haddii ay wax ku jiraan oo uu madow yahay xataa haddii jannada ilaahay kuu garta inaadan gelaynin qalbigaaguu madow soo ma ogid wanazacnaa maa fii suduurihim min gillin ikhwaana calaa suruuri mutaqaabiliin iskaab baa la marinayaa qalbiga qalbiga ma dhadhamin karo nicmo ilaahay ma ma dhadhamin karo raaxo iyo maaragta nicmo ilaahay haddii uu doonayo waa in iskaan la mariyaa la dhaqaa la nadiifiyaa markaasaa jannada la gelinayaa dadkoo wada walaalo ah markaa waa la isqaabili karaa waa la is eegi karaa dadkani maxaa kala geeyey maxaana kala irdheeyey maxaa qofba qofka kale uga jeesanayaa cashaan qalbiyadii baa madow isma eegi karaan way kala cararaayaan laakiin si walaalo loo noqdo uli ulidiirkeed loo noqdo dadka oo dhan ay isu soo dhawaadaan raxmad iyo mawado iyo naxariis dhexdeenu ka dhacdo qalbiga waa inaan tirtirnaa maxaan ku tirtiri karnaa waan ku nadiifin karnaa istikfaarta inaan badino weeyaan rasuulkeenna sala allahu alayhi wasalam tan ayaan kusoo gabagabaynayaaye waa ka uu dhahayo sala allahu alayhi wasalam yaa ayuha nnaas yaa ayuha nnaas istakfiru llaha watuubuu ilayh fainii astagfir اllaha waatuubu ilayhi fi اlyawmi miat mara dad yahow allahu akbar muminiintu la hadlayaa istikfaarta iyo tasaabiixda badiya ilaahay u laabta aniga oo muxamed ah waa khayru khalqilahi waxaa hadlaya sala allahu alayhi wasalam oo dembigiisii hore iyo kii dambe la dhaafay ayaa wuxuu dhahayaa ilaahay waxaan istikfaar weydiistaa dembi dhaaf weydiistaa oo aan u laabtaa maalinkii boqol jeer allahu akbar haddii dembigiisii hore la dhaafay kii dambe la dhaafay muxuu isu dhibayaa xabiibka sala allahu calayhi wasalam cashanak adiga dartaabuu isu dhibayaa addoontii alla addoonkii allow addoomadii allow ideelkeen ayuu isu dhibayaa inaynu helo nolol wanaagsan adduunkan in ilaahayna badbaadiyo in aynu xoog yeelano in ubad aynu helo in maaragtay irsaaq fiican in xoolo badan aynu helo in beeruhu noo baxaan in webiyadu noo burqadaan in ilaahay khasnadihiisa cirki iyo inuu ilaahay dee noo furo khayraadkiisa intaa weeyaan intuu uu istikfaarsanayo xabiibka sala allahu alayhi wasalam dembi ma laha rasuulka sala allahu alayhi wasalam laakiin dhibkaa muxuu u marayaa dadaalkaa u marayaa annaga in aan noolaano ayuu u marayaa sala allahu calayhi wasalam istikfaarta aynu badinno caawa waxay madrasadan oogu yeeraysa annagoo dhan waa istikfaarta idaylkeena raggeena iyo dumarkeena keena yari keena weyn madaxdeena iyo shacabkeena dhammaanteen war soomaaliya meel walbo aynu joogno idaylkeen waynu u baahan nahay si keli keli ah si jamaaco ah aynu istikfaarta u badino meel walbo aynu joogno istikfaarta aynu laazimno aynu daa'imno ino haddaanu soconno haddaanu basa sugeyna haddaan shaqada joogno haddaan suuqyadeeni joogno haddaan guryaheeni joogno haddaan golaha ciyaaraha joogno war afkaa intaan qurun iyo balaayo iyo kutirikuteen aanu ka shubayno xan iyo haybi iyo balaayo iyo kudi iyo isku aanu aanu ku wadno aanu ku shubayno aanu istikfaarta ku badino iyada afka noo cadaynaysa afka noo udgoynaysa qalbiga noo tirtiraysa qalbigeena cadaynaysa iyada sacaado adduunya iyo sacaado aakhira aynu ka helaynaa walaalayaal taa ayaa dardaaran caawa noo ah hada wma kana min twfiiqi famin allahi waxdah wma kana min khaطأi aw sahwi aw nisyaani faminii wmin الshayطaan وأعuudu bالlahi an akuna jisrا tacburuuna عalayhi ilى الجanaةi وyurmى bih fi جahannam ثuma أعuudu bالlahi an udakirakum bih وأnsaah astawdickum اllah aladi la tadiicu wadaa'ichu والsalaamu عalaykum وraxmaة اllahi وبركاته الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا إله إلا الله